bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bعd qala الnaظm raximah اllah taعaalى wتrjic الأxkaamu lilyaqiini falaa yuziil shaku lilyaqiini wاlأsl fi miyahina الطahaarة wاlأrضi wالثiyaabi wاlxijaarة wاlأsl fi اlأbضاci wاlluxuumi wالnafsi wاlamwaali lilmacsuumi taxriimuha xatى yajiءa اlxilu fafhm hadaka اllah ma yumalu waxa uu yidhi naadimku raximah llah watarjicu waxay u laabanaysaa alaxkaamu axkaamtii lilyaqiini ila alyaqiini yaqiin intii ka abay ah u laabanaysaa axkaamtii yaqiintii bay u noqonaysaa falaa yusiilu shaku shakigu ma zuulinayo lilyaqiini yaqiin ma zuuliyo oo ma tegsiinayo ayb halkan marka qaacido iyadana qawaacidda fiqiga waaweyn ee fiqigu ku laabto oo ku noqnoqdo ayuu halkan ka sheegaa qaacidadan marka waxaa la yidhaha alyaqiinu laa yusaalu bishaki yaqiinta laguma zuuliyo shaki daliilkeedana xadiidka muslim uu wariyey idaa wajada axadukum fii baطnihi shay-an faashkala calayhi akharaja minhu shay-un am laa falaa yakhrujanna min almasjidi xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan ayaa u daliil ah haddii midkiin uu salaad ku jiro calooshiisa oo wax ka dareemo ishkaal ku yimaado waxmaa ka soo baxay mase kama soo bixin iyousan masaajidka ka bixin ama salaada ilaa uu cod ka maqlo ama uu urka dareemo yacnii markii hore yaqiinu haystay waxba inaysan ka soconnin wax ma kaa yimaadeen kaama imaaninaa ah, shaki baa yimid shakigaas yimid yaqiintii hore ma loo baabi'inayo qaacidada macnaheeda xadiidkuna saasuu tusaa ayb qaacidadan marka waxaa soo hoosgelaysa qawaacid fara badan oo fiqiga ka mid a iyo furuuc fara badan oo fiqiga ka mid a ayaa qaacidadan soo gelayso furuucdaas gelaysa waxaa ka mid a waxyaabahan la yidhaha alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan qaacidadanay soo gelaya alyaqiinu laa yuzaalu bishaki ayb oo alslu baqaau maa kaana calaa maa kaan maxaa laga wadaana istisxaabka wa usuulfiqigan kusoo marnay istisxaab اlxaal istisxaabkii saddexdiisii nooc alyaqiinu laa yusaalu bishaki yuu ku dhisan yahay saddexda noocoo istisxaabku mxuu muxuu ahaana wuxuu ahaa alistisxaabu bilbara'a baraa alasliya qofku suuqaas asoo iska maraayo wax dembiya korkiisa ma aha dimadiisu mashquul ma noqonaysa ilaa bidaliil dimadu inaysan mashquulo ahayna asala waa yaqiin dembi ma galay mase ma gelin wax oo shaki geli kara ma looga tegaayo marka yaqiintii hore kan ilaa la suga maahan ayb nooca labaad istisxaabku wuxuu ahaa alistisxaabu biladilati sharciya naska cumuumkiisa in lagu dhaqmo xataa yarida takhsiis ilaaqi in lagu camal falo xataa yarida taqyiid ilaa taqyiid yimaado wamaa ilaa daalika kuwaasoo dhanna marka halkaana ku jira isaguna maxaa yeelay waxbaa lagu faray si caamaa laguu faray asal baad joogtaa marka yaqiin baa ku hubtaa shaygan lagu faray waxaan kuma jiro suuradaa iyo suuradaa kuma jirto waa daliil in loo loo keeno alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana cumuumkiiaan joogayna annaga ilaa wax ka naqliyo cumuumkii la helo nooca saddexaadna midda lagu muransan yahay waa alistisxaabu bilijmac ijmaaci in la istisxaabo fii m fii mowdini الnisaac meelihii dooddu ay ka jirtay oo ijmaacii la istisxaabo maalan suura laysku ijmaacsanaa suuradaas markaa suuro ka duwanaa timid oo lagu muransan yahay nin baa marka wuxuu rabaa suuradii muranka inuu u qaada ti ijmaaca waa mida laysku khilaafay taasna laakiin labadan hore ma isku khilaafsana culimmada bara alasliyada iyo alistisxaabu bidaliilka iyo iskuma khilaafsana waxayna gelayaan iyaga waxaa asal u ah qaacidadan guud oo alyaqiinu laa yuzaalu bishaki wa minhaa waxaa ka mid a ah alaslu fi lashyaai aqi fi lalfaadi alxaqiiqa alfaadda asal waxay ku yihiin xaqiiqo xaqiiqa iyo baa dood ka timid xaqiiqada asala wixii looga tagaa in ay noqdaan daliil iyo qariino iyo saxiixa inay noqdaan ayb laba hadday murmaanay yidhahdaan masaladan maya lafdigan muraadkiisu maaha xaqiiqadiisa waa majaazi ka kalena uu yidhaha maya waa xaqiiqadii xaqiiqada asal ah xaqiiqadaasaa ah, yaqiin loo haayaa shaki lagu zuulin maayo marka ilaa la keeno shakiga wax xoogeeyo oo xaqiiqadan marka ka raro ayb waxyaabahaas dhan baa marka halkan fadhiyo soo gelayo ayb oo alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan qaacidadan oo haddii dahaaro la yaqiiniyey xadana lagu shakiyey dahaaradii awal la yaqiinsanaa baa lagu jooga sida xadiidkaba uu tilmaamay cagsiguna waa saxiix haddii xadad la yaqiinsanaay weyse inay inaadan qabin ma weysaysatay ma weysaysanin baa lagu shakiyey kan la yaqiinsan yahay la qabsanaa marka weyse ma qabtid adiga markaas ayb saddex ragcaya laba tee tukatay aqalkaa yaqiin a marka ilaa saddex iyo afar mid afaraad ma ku soo dartay waay wax shakiga uu ku jiraa laakiin mid saddexaad waa la hubaa iyada daa'iman marka qaliil iyo kaiir haddii lagu kala shakiyo qaliilka asaloo la qabsanaya imaamu shaaficina saas camal u sheegay waxaa kaloo qaacidadan gelaya alaslu bara'at الdima alaslu bara'aة الdima walidaalika qof in damaan maali ah la kor saaro ama damaan nafsi ah in la kor saaro ma bannaana ilaa daliil la helo oo lagu saara marka laba markhaatiya ama markhaati iyo dhaar iyo wixii la mid ah ee fiqiga macruufka ku ahaa waxaa soo hoosgelaya qaacidadan man tayaqana alficla wa shaka fi lqaliili aw ilkahiiri xumila cala alqaliil waa midaadda ay sheegayna wax inuu sameeyey ayuu hubaa ayuu hubaa laakiin wax ma tiro yar miyuu sameeyey mase tiradii badnayd tan yar qabso lianna alyaqiina laa yuzaalu bishaki tan yaraa la hubaa shaki ma lagu zuulinayo ma looga tegaayo marka ayb alimaamu shaafici baa isagoo marka qaacido wuxuu yidhi ana maa habatat maa habata biyaqiinin laa yartaficu ilaa biyaqiin shaafici qaacidadaas uu leeyahay maa habata biyaqiinin laa yartaficu ilaa biyaqiin wixii yaqiin ku sugnaaday ma kor noqonayaan ilaa yaqiin unbay ku kor noqonayaan ayb shaygu markuu yaqiin ku sugnaado yaqiin unbaa uga tegi kartaa shaki ugama tegi kartaa laga wadaa ayb waxaa kaloo soo gelaya cibaadadii dhexdeedii ayuu ku shakiyey rukni miyuu sameeyey mase ma samaynin ruknigan ma la timid mase lama imaanin inuu kusoo celiyaa qasaban ile asal maxaa ahay cadama asal ahay maalan salaaddii baa ku jirta markaasaa ku shakisay faatixadii ma akhrisay mase ma akrinin yaa asala inaadan akrinin iyo inaa akhrisay labadooda kee asal ahna inaadan akhrinina asalan maxaa yeele marka hore mar walba faatixa qofku iskama akriya sida neefoo neefsashadiisoo kale iskama ahan marka cadamkaa asala ficilkaa marka wuxuu yahay waxaan asal ahayn yaqiinta lahubo marka waa inaad akrinin akri hadda marka la imaam qaacidadan sidoo kale waxaa soo gelaayo tan hadda middan dambe alaslu اlcadam waxaa la alaslu huwa اlcadam ficil iyo cadam iyo asal cadamaa ah, mar walba asal ah oo haddii masale marka ijimaac iyo wadi ku xiran tahay oo qofna laba labadii qof awaantiina leedahay ninkan waa sameeyey jimaac ninkiina maya ma samaynin uu leeyahay asal inaan la samaynin asalayb kan kalaha marka laga rabaa inuu daliilkiisa iyo wixiisii keensado alaslu lcadam alla qabsana waxaa kaloo soo gelaya qaacidadan alqowlu qowlu caamil اlqiraad fii qowlihi lam arbax nin baa nin lacag u dhiibay markaasuu yidhi orod bax ku shaqeey lacagtan faa'iidadana nus iyo nus aan u kala qaadanayna ninkii baa soo shaqeeyey sanadkii marka xisaabta laga sugaayo yidhi aniga waxuma rabxin ribix ma leh falqowlu qowluhu isaga qowlkiisa waa lianna ribix asal maba ahaynba wax hadda kow la keenaayo ahaayo alaslu huwa alcadam ayaa la leeyahay alaslu huwa alcadam waxaa kaloo ka mida oo soo gelaayo alaslu fii kulli xaadiثin taqdiiruhu biaqrabi zaman tanuu ku jira shay kastoo dhacdo ahoo dhaco waxaa lagu qadaraa waktiga kan ugu yar alaslu fii kulli xaadiثin taqdiiruhu biaqrabi zaman shay kastoo dhaco oo jinaayo wax lamidaba ah taqdiirkiisa iyo qadaraaddiisu waa biaqrabi zaman zamanka ugu yar oo waxaan ay suuroobi karaana asal ah haddii zamankaas ay dhaafaan asalkii waa la dhaafay nacam miaalka muxuu noqon karaa waxaa lagu miaalin karaa naag uur lahaa qof wax ku dhuftay jinaayu gaarsiiyey cunugii baa soo baxay marka waa dhashay naagtii cunugii cunugii wuxuu soo baxay isagoo nool zaman xayaatadiisa lagu sugo ayuu noolaaday ama nusaac ha noqoto ama rubisaac ha noqoto iyo waxay doontaba kadib ayaa marka jiro ku tima kadib buu dhintay maalan ma waxaa la leeyahay jugtii la gaarsiiyeyoo hore u dhintay miyaa la dhahayaa maya asal ma ahan taas lianna alasla fii kulli xaadiثin taqdiiruhu biaqrabi zaman shay kastoo xaadid ah waxaa lagu qadaraa biaqrabi zaman waqtiga ugu yar oo cunugaa nolol uu kusoo bixi karo haddii isagoo dhammaystiran uu soo baxay asalkii waa la ninkan waa haayaa dimadiis waa beri kii waxa leeyahay isagoo dhintay hadduu soo baxana waxaa ka waajibayo damaan shay walbaa marka waktigiisa ugu yaraa lagu qadaraa wixii ka ratibmi lahaabay lahayba marka waktigaasa waqti ah ayb waxaa kaloo soo gelayo qaacidadan alyaqiinu laa yuzaalu bishaki alaslu fi اlashyaai اlibaaxa ashyaadu waxay asal ku yihiin ibaaxa xataa yadulla daliilu cala taxriim ayb lanna taxriimku wax daarica ah waayo asalku waa waa ibaaxo waxaa soo gelaysa alaslu fi lcibaadaati almancu asalka waxaa weyan inaan cibaado la samey karin ilaa daliil maahan haday marka labadooda isqabtaan waxaa laleeyahy asalku muxuu ahaa awal maxaa la hubayna yaqiin awal maxaa ahaan jirayna yaqiin waxaa salaad lixaad inaysan jirin ninkan marka salaad lixaad baa waajiba dhahaayo asalkiiba uu khilaafsan yahay daliilkan haddii la waaye bas waxyaabahaasaa marka soo gelaya waxyaabahan marka maanta dhan aan leenahay alaslu fii kada kada asalku saas waaye asalku saas waaye la leeyahay mararka qaar baa marka mas'ale muhimaa jirto oo ah asal iyo daahir inay iscaaridaan asal iyo daahir inay iscaaridaan daahir marka maxaa la yidhaahdaa jaanib raajix ah oo dani qaaliba raajix ku ah iyo asal baa iska hor imaanaya maalkiisu marka muxuu noqona alslu fi اlashyaai طahaara la yidhi maala ashyaadu asal waxay ku yihiin طahaaro weelasha ay nasaaradu wax ku cunaan haddii la arko oo aan najaasna hadda lagu ogeyn sidiisa miyaa wax layskaga shubanayo layskaga cunaa mise maya halkan daahiri asala iscaarida daahirku waa maxay nasaaradu inaysan najaas ka fogaaninaa la ogyahay weelkooduna waxaa xaqiiqo ah oo dani qaaliba lagu ogyahay inay khinziir iyo khamro ku isticmaalayaan awalna asalkii aa wadatayna wuxuu ahaa alaslu fi lashyaai ahaara labadii marka waa iscaarideen marka asalka iyo daahirku hadday iscaaridaan marna asalkaa la xoog siiyaa marna daahirkaa la xoog siiyaa deliil buu daahirka ku raajix noqdaa ayb ibnu salaaxa arrinkaas ka hadhadlay ayb ayb daabitkuna waxaa weeyaan ida اstanada الظaahiru ilىa sababi mansuubi sharcan yatarajaxu الظaahiru daahirku haddii uu cuskado sabab sharcigu oogay ou soo taagay haddii uu daahirku cuskan yahay daahirkii baa marka la xoojinaya asalkii baa laga tegaya oo hadda middan waxaaba ka mida weelashan nasaarada xadiidka nebiga muxuu leeyahay salى اllahu alayh ali wasalam ha isticmaalinina ilaa an laa tajiduu hayrahaa weelashooda weel aan ahayn inaydnan helaynin maahani haddii aadan helaynin faqsiluuhaa dhaqa buu yihi nebiga sal l slam wakuluu fiihaa ku cuna markaa xadiid abi haclabata alkhushani asalkii hadda asalkii waa la khilaafay daahir baa hadda la xoog yeelay daahirku maxaa yeeley sabab mansuub sharcan ayuu cuskan yahay ida stanada الظaahiru ilaa sababin mansuubin sharcan waxaa weeyaan eh, yatarajaxu aahiru daahirkii baa raajix ka noqona ama yuqadamu ظaahiru cala اlasli asalkii baa laga hormarina haddii marka sabab mansuub sharcan daahirku ounan cuskanaynna asalkii baa weli layska wadanana waa masale iyadana muhiima waa ibnu daqiiqilciida aada uga hadlo axkaamulaxkaamka ayb kutubaha fiqiga shuruuxda kutubaha fiqiga kutubta sharxaysana way ka hadlaan oo waxay leeyihiin masaa-isha marka saasoo kale ay yihiin asal iyo daahira iscaariday asal iyo daahir saasaa laga wadaa ogow daahirka marka waxaa la xoog siinayaa haddii sabab sharciga ou cuskan yahay ayb watarjicu alaxkaamu marka wuxuu yidhi watarjicu way noqonaysaa alaxkaamu axkaamtii lilyaqiini ila alyaqiini yaqiintii bay u laabanaysaa ashyaa axkaamtu falaa yusiilu shaku shakigu ma zuulinayo lilyaqiini yacni alyaqiina yaqiin ma tirtirayo ma zuulinayo ayb wamacnaa haada mualifku wuxuu yidhi kan macnihiisu qaacidadan macnaheeda ana alinsaana insaanka mataa taxaqaqa markuu xaqiiqsado shay-an wax uma shaka ou shakiyo hal zaala dalika shay-u shaygaasi ma zuulay almutaxaqaqu shaygii la xaqiiqsaday am laa mise ma zuulin uu ku shakiyo alaslu asalku baqaau lmuxaqaqi shaygii la xaqiiqsaday baaqi ahaanshadiisa way fayabqa almru amar arrinkii wuu baaqi ahaanayaa marka calaa maa kaana sida u ahaa awel mutaxaqiqan mid loo hubsaday sidii awal uu mutaxaqiq ku ahaa baa arrinku baaqi u ahaanaya falow shaka haddii uu shakiyo fi imra'atin haweeney buu ku shakiyey hal tasawajahaa ma guursaday mase maya lam yakun lahu wad'uhaa naagtaa inuu wadiyo u tagaa uma aha mana u bannaana ayb leanna maxaa yeele asalku muxuu ahaana naag inuusa iskaga tegi karin ilaa binikaaxin maaha asalkii baa marka la qabsana naagta naagtaadii miya mase ma ahan baa ku shakisa ha tegin istisxaaban iyadoo marka laysla saaxiibsiinayo lixukmi taxriim taxriimka xukunkiisa wakadaa low shaka haddii uu shakiyana waa kuula mid marka shaki baa galay hal dallaqa ma furay zawjatahu xaaskiisa amlaa mise ma furin naagtii buu ku shakiyey talow ma furtay mise ma furin ayb lam tadluq ma furmaysa naagtii nacam oo naagtii naag furani ma noqonayso sababta waa maxay awel maxaa la yaqiinsanaayoo la hubay naagtiisii baa yaqiin lagu hubaa ee caqadkii xirmay ma furmay mase ma furminaa lagu shakiyey weli waa xiran yahay marka walahu an yadaahaa inuu u taga ayuu leeyahay istisxaaban linikaaxi isagoo nikaaxii hore la saaxiibsanayo wakadaa waxaa lamida low shaka haddii uu shakiyo fi lxadai xada bacda tayaqunihi markuu yaqiinsaday kadib ahaarata ahaaro ow cagsuhu ama cagsigiisii ayb ow shaka fii cadadi rakacaati rakacaadkii tiradoodii buu ku shakiyey aw awaafi ama awaafkii aw sacyi ama sacyigii aw ramyi ama dhagax tuurkii wanaxwihi iyo wii lamidaayb kuwaasoo dhan marka asalkii hore yaa uga soconaysaa ayb oo meeshaan marka wuxuu ku leeyahay eh, sidaas buu marka yaqiintii baa ayaa lagu soconayaa shaki lagu zuulin maayo walaa takhtasu haadihi alqaacidatu qaacidadani ku gaar noqon maysa bilfiqhi fiqhiga bal ilaslu asalka fii kulli xaadiثin wax kastoo dhacayo cadamuhu waay fiqhi keliya kuma gaar ahan uu leeyahy wax walbo inuu soo dariye ay tahay sida caadada wax walbo yimaado gadaal ka soo dariyo ka yimaado asalkiisu waa inuusan jirin ninka marka dhahaya shaygan waa yimid iyo ma imaanin ninka kumurmaayo xaalka saxdaa waa ee ninka istisxaabsan kee waayo ninka dhahaya ma jira waxaan ilaa in la keeno maaha waana midaan hadda amilooyinka badan iyo qawaacidda badan aan ka bixinayna masaa-il badan baan usoo noqonaya oo midka ninka caamilulqiraadka mudaarabada ninka lacagta loo dhiibay kusoo shaqeey la yidhi markuu yidhaahdo maalan waxba lama ribxin yaa asala marka ribx waa xaadid waa iska meesha meel taagan un maa waa xaadid xaadid iyo cadamin cadama asala ninkaasaa falqowl qowluhu ninka lacagta dhiibtay hadduu yidhaha ma jirto ribixaa la keenay iyo daliil keena laleeyahy markhaati keen wax la imaw haddii kale wadaada intaas midna haynin isaga warkiisaa la rumaysana se hadduu been sheegayo isaga iyo baynahu bayna rabbihi xataa yutaxaqaqa intii laga hubsado xuduud intii laga hubsado kamaa naquulu sidaan u dhahayno alaslu asalku intifaau laxkaami axkaamtii anfoomitaankeedii weeyaan cani lmukalafiina mukalafiinta xaggooda laga anfiyo xataa yaatiya ilaa uu ka yimaado maa yadullu wax tusa calaa khilaafi daalika kaas wax ka duwan <clears throat> axkaamtii sidaas waay ila axkaamta wax imaanayo waa iyada laftirkeeda oo addoonka la saaraayo haddii marka lagu muransan yahay war anigu wax waajib igu ah male iyo maya waxaan baa waajib kugu ah labadooda kee daliil laga rabaa ninkan dhahaya waajibay waxaan kugu yihiin ninkan kale dhahaya waxaan aniga waajib iguma aha daliilkii keen ma la dhiha ma la dhahayo aysan kugu waajibin baabkan marka yacni qawaacidda fiqiga jadalka iyo yacni baabkiisa jadalka saxiixa ah baabkiisay furaysaa nacam yaa daliil laga rabaa yaan laga rabin baa la kala ogaana nacam ayb haddii kale waxay noqonayaan uun laba ninoo uun iska garnacley iskaga dhaqmayso kale nacam oo kanna waxaa dhahay daliilkeen adna daliilkeen dad waxaa arkay ishaysto suuqa oo dhahaya keen maxaa waxaan kugu daliila ka kalena adna maxaa kugu daliil abuuley daliilku hal qof unbaa laga rabaa ayb kan kale asal ou ku socdaa ou haystaa midka kale yaa marka aan mar walba asalku kan uuna la soconina daliilka laga rabaa <clears throat> walidaalika marka waxyaabahan oo dhan haddii nas soo arooro cumuum uu ku soo arooro nin uu cumuumkiisa ku dhaqmo ninka kalena uu leeyahay maya cumuumkan ma saxsanee suuradan a ugu dhaqmaysaa ma ahan sax isagaa laga rabaa midka dambea daliil lagu leeyahay nin hadduu ilaaq sheegta nina taqyiid yaa daliilka laga rabaa saaxibu taqyiidka ayb waxyaabahaas dhan marka saasay ku socotaa ayb wاlأصlu fi اlalfaadi anahaa lilxaqiiqati wاlأslu asalka fi lalfaadi alfaadda dhexdooda anahaa lilxaqiiqati xaqiiqa inay usugnaatay yaa asal ah laba wadaad markay yidhaahdaan markaan maya culuwda meeshaan ku jiro culuwu majaaz waayo maahane maahan culuwu xaqiiqi ah ma aha ninka majaaska ku daldalmaya waxaa laga rabaa marka inuu xujo la imaado nacam ayb ama ninka ka saarayo dhahayo culuwdaad ma jiro culuwu qahri iyo culuwu saldana iyo culuwu sharaf iyo waaye amaa midkan ma ogoli aniga maxaa ku ninkaana asalkii ku taagan alaslu yani waxaa weeyaan in la istisxaabo adilada adiladii wahuwa alcaliyu buu ninkaan haystaa yakaafuuna rabbahum min fawqihim buu haystaa ilaahay fawqiyu leeyahy fawqiyadan waxaa adiga mid uga reebtay midna ugu daysay adaa lagaa rabaa inaad daliil u keento daliilna lagaa yeeli maayo inaad si aayaro fudud a u tiraahdid liwujuuhi tansiihilbaari ilaahay in la nasaha waajib ah taasaa daliilkaygu ay tay yaa kugu diidan ilaahay in la nasahana ilaahay waa sareeyaa adiga waxa ka imaanaya keen marka oo nasahada ilaahay aan ahayn ayb adaa u arka marka maskaxdaada ma nagu qasbi kartid marka iyo barnaamij adiga aada degsatay haddaad yani tiraadid yani isaga ha loo soo noqdo jadalku waa ka baxday marka jadalku yani wuxuu wax ku dhismi karaa daliil aniga iyo adiga labada doodayso ka dhaxeeyo oo ay daliil u arkaan ay ku wada doodi karaan laakiin haddaad markii lagu weydiiyo daliil halkaas inta ka baxdo fakru raazi qaanuunkiisii asaasu taqdiiska uu ku sheegay haddaad yacni ka dhigata maxalu itifaaq oo kale ninkan kale waxaa fudud inuu yidhaah fakruraazi rasuul lasoo diray maaha mana kaa yeelayo warkiisa wax kale keen bis xujadaadii marka waa baaba'san san tahay qaanuun caamaa jiro ashaaciradu u laabtaan oo asaasu taqdiiska uu ku dhigay fakruraazi oo hadday caqliga iyo naqliga iska hor yimaadaan ixtimaalaad afaraa jira iyo waxaas uu daldalayn uu leeyahay in labadaba la tuuro saxna maaha labada in la wada qaato waxaa ka dhalanayo jamcu naqiidayn isaguna waa mustaxiil in naqliga la hormariyo caqliga laga tago iyadana waxaa ku sugan buu leeyahay caqligii naqliga yaa asala caqliga asal uu leeyahay isagaa wax lagu ogaaday markii hore haddaad marka asalkii burburiso oo farci ku burburiso farciina waa tegay uu leeyahay marka waxaa soo haray keliya marka caqligii naqliga caqliga in la hormariyo hadhow qaacidadaas uu ku ordaa marka mar walba qaacidadaas yaa yacnii caqliga uu ku keenayaa mid lamida isagana laguba lagu baabiin in karaa oo waxaa la dhihi karaa ninku marku jiran yahay oo nin takhtara u tago ee nasiixadii takhtarka iyo adiga sidii aad rabtay caqligaaga ku tusaayey hadday iska hor yimaadaan ayuhumaa yuqadamna markiiba wuxuu ku leeyahay qofkan indhahaba waa ka dhacayaan haddii talada uusan yeelin ninkan ee caqligaagaa meesha ku keenaya maa ka hormarisid haddii lagu dhaho marka taladan mas ma yeelayo taasaa lagu bushiyey iyada laftirkeedana marka yacni waxyaabahan asalkooda in la istisxaabo oo laga taga marka yacni wixii asalka ka baxaya daliil in looga baxo nacam oo laysla ogol yahay markaas nacam haddii daliil laysla ogol yahay meesha uunan oolin weli xujada ninka kale ay ku taagan tahay nacam wاlأصl fi اlalfaadi alfaadda sida asalka anahaa lilxaqiiqati waaye wafi اlawaamiri amaradana anahaa lilwujuubi waaye wafi nawaahina nawaahiduna anahaa litaxriimi weeyaan wاlaslu asalkuna baqaaulcumuumi cumuumka baaqi ahaanshadiisa waa xataa yutaxaqaqa inta laga hubsado mukhasisun mukhasis cumuum iyo takhsiis iyo asala cumuuma asala halkan iyadana waxaa arkaysaa dad ku doodaya middaan oo kale iyadana laba qof oo isku haysato nin baa maalan waxbuu sameeyey ama cibaada ha noqoto ama waxba ha noqdaane kan kalea marka wuxuu leeyahay waxaan aad samaynaysa waa khalad maxaa u daliila ninkan daliilow keensaday marka caama xadiidkaana soo arooray mas'aladana waa suuradaanna suuradaanay ku dhex jirtaa cumuumkaa shamlinayo daliilow haystaa adiga marka waxaa kuu furan inaa u keento war suuradan cumuumkii xagga ku jiray waa ka baxday daliilkaanaana ka saaray waa adaa toosan markaas haddii laakiin aad keeni weysid maya dad waxaa jira waxay ku leeyihiin wax xujaa ma hayaane oga wada mukhasisaad markaasi waxay leeyiin cumuumaad oo iska daliishaday wadaadkaas nacam cumuumaad maxaa cumuumaadka ka maqan haddii cumuumaadka la xujaysto miyaynan xujo ahayn cumuumaadka laftirkooda bal ibn اlqayim wuxuu leeyahay ina tarka akhdi اlcumuumaati bidcatun xadaثat bada qarni bacda alquruuni الثalaaثa hadalkaasu shamsul a'ima uu ka soo guuriyey waana istixsaansaday xujowna ka dhiganayo cumuumka marka waa la qabsan karaa laakiin wax kaa celiyo waa in la helaa markaas ninka kale dhahayo cumuumaadow ninkan xujaysta waa inuu taksiisaa mukhasisaadkiina keeno isaga marka nacam eema inuu iska aamuso markaas kabacdi lama rabo nacam intuu yidhaha cumuumaad lama xujaysan karo hadhowna marka uu sax cumuumaadku ku dhaqankoodu sifo mucayana hadduu ugaga dhaqmay sifadaas mucayankaa fahamkeeda waa la dhihi karaa yaa u fahmeeyo salafka sidaasna oo maalan maxaa ka mid a inuu waxaa la diidaa maalan daliishado uu yidhaahdo salaatu اljamacati afdalu min salaati اlfadi bisabcin wacishriina daraja intuu yidhaahdo labada ragcee duhurka ka dambaysa jamaaca aan iskugu xiranaynaa naskan caamkaana daliil i ah taas waxaa laleeyahay suuradan aad ugaga dhaqmaysaahi ficil ahaan iyadoo og yihiin saxaabadoo fahamkaan og sow kama aynan tegin kulligoodna tarkigoodaasaa marka qariina a nacam ayb haadihi xuja marka iyada nacam midaan mogtahay ayb laakiin iyadoo waxna aan la ogeyn qaraa midna aan la haynin bimujarad sida caamkoo naska oo u soo arooray qofkan hadduu ugu dhaqmo mukhasis mukhasisunbaa looga rari karaa saxaabaduna saasay yeeli jireenoo haddii nas uu soo arooro baxi oo mukhasis ma baari jirin waa iskaga camal fali jireen xataa yarida almukhasisu ilaa uu ka soo arooro mukhasiska wاlأصlu baqaau xukmi الnasi naska xukunkiisa baaqi ahaanshadiisa weeyaan asalka xataa yarida الnaasiku ilaa uu naasik ka soo arooro nin baa marka nas ba u haystaa mid kale wuxuu leeya waa la nasakhay naskaani ken daliil baa la dhahaya ila asal waxaa ah cadamu nask cadamaa asala cadam baa asala marka wixii yimidee soo kordhay adiga marka inaad keentaa laga rabaa waliajli hadihi alqaacidati qaacidadan darteed alyaqiinu laa yusaalu bishaki kaana alistisxaabu istisxaabku wuxuu noqda xujatan xujo qaacidadan darteed baa istisxaabulxaalku markaan usuulka joognay adilada wax lagu dhiso ka mid ahaa laakiin hal nooc baa lagu muransan yahay bis ayb ijmaaci in la istisxaabo fii mawrid اlkhilaaf ayb wliأjli hadihi اlqaacidati qaacidadan darteed kaana اlistisxaabu xujatan buu ahaaday wamaa yanbanii calaa hadihi اlqaacida qaacidadan wixii ku dhismo laa yuaalabu bidaliili daliil laguma dalbo laa yuaalabu lama dalbo bidaliili daliil laguma dalbo oo waa maxay wixii qaacidadan ku dhisan alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan daliil qur-aan iyo xadiidu keen ma laysdhahaayayb yani lanna asal asalkiiba ninkaan haystaa daliil uma baahna kakalaa daliil u baahna fainahu maxaa yeelay isagu markaa mustanidun wuxuu cuskan yahay lilistisxaabi daliilkiiba cuskan yahay istisxaab ah kamaa ana almudacaa calayhi sida ninka mudacaa calayhigu fii baabi dacaawi sheegashada iyo dacwooyinka baabkeeda laa yudaalabu aan looga dalbanin bixujatin xujo calaa bara'ati dimmatihi ya faina mustanada fainahu mustanidu lilistisxaabi ilaa xujatin ha ayb kama ana almuddacaa calayhi fii baabi dacaawa laa yuqaalabu bixujatin fainahu mustanidun ilaa xujatin ayuu cuskan yahay lilistisxaabi istisxaabka dartiis waa isku wax saas macna kuma kala gedisnakamaa ana almuddacaa calayhi ninka muddacaa calayhigaba fii baabi dacaawi dacaawi yacni waxyaabaha lagu soo sheegto oo dacaawida ah laa yuqaalabu bixujatin xujo aan looga dalbanin calaa baraa'ati dimatihi dimadiisa baraa'adeeda korkeeda inuu xujo u keeno sida aan looga dalbanin bal ilqowlu qowlka fi linkaari inkiridda dhexdeeda qowluhu weeyaan qowlkiisa biyamiinihi maca yamiinihi dhaartiisa lala qabo yacnii wuxuu leeyahay ninka haddii lasoo dacweystay dhiigla dhiig lagu soo dacweysta ama maal inaadan qofkan maalka ka xadin daliilu keen ma la dhahayo isaga ama markhaati keen ninkan inaadan maal ka xadin ma la dhahayo qofka mudacaa calayhiga maxaa yeele isaga asalkiisii horeba inuusan waxadinaabaa salan nin iska socdo dariiqa maraayo inaa wax hadday inaadan waxadin keen markhaati u keensa sax maaha cadamka asalan shaygan waa xaadid xadida ah waa cadam asalkiisa uu yahay marka ayb isaga marka sheegashadaasi see uga fakan karaa dhaar dhaar ninkan markhaati hadduu keeni waayo dhaaraa laleeya wau dhaartay waa iska soconay marka halkiisa dhaar iyo baqaa yani asalkii alaslu baqaau maa kaana alaslu huwa alcadamkii iyo dhaartiisii baa laba markhaati u dhiganta marka soo ma fahmi waxaa aad marka u taxqiijiyay masaa-ishan ibnulqayim iclaamu lmawqiciinka meelaha hore marka isaga dhaartiisii iyo asalkiisii hore ayaa laba marka laba booskood taagan ah markaati walamaa kaanat ilaxkaamu axkaamtu marka haddii ay tahay tarjicu ilaa usuulihaa walamaa kaanat ilaxkaamu axkaamtu kolkay ahaatay tarjicu inay u noqonayso ilaa usuulihaa asaladeedii hore xataa intii yutayaqana laga yaqiinsado zawaalulasli asalka zuulitaankiisa ixtiija waxaa loo baahday ilaa dikri usuuli ashyaaa ashyaa in la sheego idaa shuka fiiha haddii lagu shakiyo rajaca qofku uu u noqonayo ilaa usuulihaa usuusheedii ashyaadii usuusheedii uu u noqonayo in la sheegaa muhiim ah faqultu waxaan idhi buu yidhi markaas marka intuusan waxyaabahanba gelin culimmada qaar baa waxay dhaheen qaacidadan alyaqiinu laa yusaalu bishaki yaqiinta shaki laguma zuuliyo masaa'il ka baxayaa jiro oo iyadoo yaqiin lahaayo yaqiintii laga tegaayo liajli shaki shakiga dartii wuxuu leeyahay alxaafid alcalaa'i majmuuc mudhabka walaa yuzaalu alyaqiinu bishaki ila fi ixdaa casharata mas'ala koo iyo toban mas'ala ma ahan ixdaaha idaa shaka maasixu اlkufi hal inqadat اlmuddatu am laa nin baa qufkiisiiba u masaxday markaasu wuxuu ku shakiyey muddadii ma dhammaatay talow masema dhammaanin ayuu ku shakiyey yaa la qaalibsiinaa shakigaa la qaalibsiinaa markaasuu leeyaha waa dhammaatay muddadii jaha ma la dhahaayo asal waxaa ah in muddadii lagu jiray yaa asal ahayd ilaa ay ka dhammaato ha la hubsado ma la dhahaayo leanna waxaan awalba ruqsay ahay ruqsay ahaydoo xoog badan ma ku taagnayn awal athaaniyatu idaa shaka hal masaxa fi اlxadari am fi safar abu shujaacan kusoo marnay middahan ninkii waa masaxday markaas ku shakiya safar ahaan ma u masaxday mase xadar safarka saddex maalin iyo wuxuu ahaa saddex habeen kana hal maalin iyo hal habeen hal maalin iyo hal habeen buu samayna atama masxa muqiimin oo waxayba yidhaahdaan masaa safarka iyo iqaamada ku kala xihan haddiiba la shakiyo iqaamo iyo safarba lagu shakiyo iqaamadaa la qabsanaa bay leeyihiin oo wixii markaas lagu guda jiray ee la hubanaay waa laga waa laga tegaa tan saddexaad musaafirkii baa wuxuu ka shakiyey hal nawal iqaamata am laa meel buu ku degay iqaamo maaniy niyeysata um hadaaye mase safar muqiim ahaana loo ictibaarinayaa ma ruqsaysanayo idaa axrama biniyati اlqasri khalfa man laa yadri a musaafirun huwa am isaga waa musaafir wuxuu niyeystay salaadda inuu gaabiyo imaamka uu ku xirtay buu ka shakisan yahay musaafir masaa muqiim muqiimmaa laga dhigaayb tan shanaad mustaxaadadii mutaxayirada ahayd yalzamuha alguslu cinda kuli salaatin tashuku fi inqidaaci dami qablaha maca ana alasla cadamu inqiaacihi naagta mustaxaadadoo wareersani salaad walbo horteed oy ku shakiso dhiiggii amau kaa go-ay mase kaama go-in waa qubaysane iyadoo in asalku uu yahay inuu iska go-in ila mustaxaadin ayb shakigaasi marka saameyn uu yeelana asaadisu man bihi salasu lbawli aw salasu listixaadati idaa tawada'a uma shaka ninkii isagoo salasulbowl qaba ayuu weysaystay kaadida waa iska socotaa mar walba markaas wuxuu ka shakiyey war kaadidii ma kaa go-day mase kaama go-inbo waa weysaysanaa waa inuu weysadii ku celiya inay go-day oo kale laga soo qaadaa waana shakiyeed gadaalka yimid ayb oo xaaladii hore khilaafsan idaa tayamama uma ra'aa shay-an laa yadri asraabun huwa amaa waa tayamumsaday markuu saas tayamumkii uga baxay bo werwerow arka werwer waxaan biyo ma talo uu is bis waa tayamumkii waa tegey waa inuu biyahaas fiiriyo athaaminatu tan sideedaad idaa ramaa saydan fajaraxahu uma qaaba canhu uma wajadahu mayitan ugaaruu tuuray waa ka maqnaaday xoogaa isagoo dhintay buu arkay wa shaka wuxuu ku shakiyey hal maata bisababin aakhara min xajarin aw gayrihi warma nabarkaagiibuu ku dhintay mase sabab kaloo ku dhintay waa taad laba maalin maalin ka maqnayda lam yaxila akluhu fii axadi اlqowleyn labada qowlo shaafici qowl ka mida ma xalaal ah in la cuno maca ana alasla cadamu dalika shaki baana asale ogoy sagaal baala xayawaanun fii maain kaiir xayawaan baa wuxuu ku kaadiyey biyo badan uma lamaa wasala ilayhi biyihii markuu soo gaaray wajadahu mutaqayiran biyihii doorsoomay buu arkay mana oga waxa uu ku doorsoomay kaadida inay tahay iyo in kalena waa ku shakisan yahay biyahaas maxaa laga soo qaadaana najis inay yihiin alaslu ma la dhahayo dahaarada asal ahayd iyo shakigan baa wax raraya halkan waaba biyihii waaba tagayureene maxaa isaga marka marba hadday doorsoomaan maxaa iyadu dhib oo oo ku jira wax dhibkoo ku jira waxay tahay hadday shay daahira ku doorsoomeenna waa daahirun hayru mudahirun hadday najaasadan ku doorsoomeenna waaba najis nacam daahirna maahan mutadahirna mudahirna maaha ayb alcaashiratu tan tobnaad man asaabathu najaasatu fii badanihi aw hawbihi walam yacrif maxallahaa jirkii baa najaaso kaa gaartay maradii bay najaas kaa gaartay ma ogid meelay tahay maradoo dhan waa la dhaqayaa marka maxaa laga tegay marka maradii meelihii aysan najaastan yaqiin waxaa loo hubaa meelo aynan gaarin oo yaqiintii taasa taasay ku taagan tahay yaqiintan waa laga tegaa shakigan baa loo tuuray marba haddaan la ogeyn meeshay najaastu gaartay kulligeed waa la dhaqaa alxaadiyata cashara idaa shaka almusaafiru hal wasala baladahu am laa musaafirkii baa ku shakiyey beledkiisa inuu soo gaaray iyo in kale lam yajuz lahu lqasru ma qasrin kara liajli shakiga awalna hadda safaraa lagu soo jiray ogow asal ahaaye hada mulakhasu lmasaa'il alatii istanaaha ibnu lqaas ibnu lqaas koob tobankan mas'alou soo reebay imaam ulxaramayn mid kaleu ku daray buu leeyahay ashaykh muxyudiin abu zakariya annawowi raximah اllah laba mas'alo kale oo isagana kusii daray ayb oo mid ay tahay idaa tawada'a uma shaka bacda alfaraaqi minhu waa weysaystay markuu weysadii dhameeyey buu shakiyey hal masax ra'sahu am laa madaxii ma masaxay mase ma masixin laba wej baa ku jirta shaaficiyada asaxuhumaa sixatu wuduu'ihi labada wejkan asaxa ah waayo weysadiisu inay ansaxayso maca ana alasla cadamu maca ana alasla cadamu markaad weysaysatay kadib ayaa waxaa is tiri madaxii ma masaxday mase maya asal maxaa ahaa awalna yaqiinta lahuba waa maxaa alaslu lcadamay ahayd inaan la masexin hadda laakiin alasaxu inda cinda shaaficiyati ninkaas waa iska tegaan weysadiisa waa qabaa ayb mar haddii weysada dhexdeedaba uunan ku shakinin bacda alwudu uu shakiyey ayb masalada kalena waxaa waay idaa sallama min salaatihi uma shaka hal sallaa alaaa am arbacan fasaxiixu اladii qataca bihi اlciraaqiyuuna anahu laa ahara lihada shaki wamadat salaatuhu cala sixati salaadii markaa ka baxday kadib baa waxaa is duhur talow ma saddexaad tukatay mase afar waxbaha usoo noqonin waa iska socoteen yaqiin ma la dhahaayo waxaa la hubaa saddex halkan cadam oo asalkiisu cadam bay ahayd ma la dhahayo masaa-ishan bay ka soo reebeen culummadii marka laakiin wuxuu leeyahay ibnu eh, alxaafid اlcalaa-i wataxqiiqu ana hadihi اlmasaa'ila kulahaa laysat mustahnaatan min alqaacidati bigayri sababin sida saxiixa taxqiiqa wuxuu leeyahay masaa-ishan mustahnaat ma aha sabab la-aan bal inamaa turika alaslu اlmustasxabu fiiha limucaaradati aslin aakhara raajixin calayhi qaacidadii kama bixine wuxuu leeyahay asalkii waxaa looga tegay asal kale oo ka raajixsan isaga saasuu doorana marka <coughs> aw daahirin ama limucaaradati daahirin nas yacni shay daahira tarajaxa icmaaluhu camalsiintiisu ay raajix noqotay calaa icmaali اlasl wuxuu leeyahay masaa-ishan oo dhan inbaa asal kalaa ka hor yimid asalkan saasaa looga tegay ama daahir baa ka hor yimid oo daahir mustanad yacnii leh ilaa shayin mansuubin sharcan ayaa ka hor yimid ee qaacidadu sideeda waayuu leeyahay calaa isaga markaasuu aada u ta wuxuu galay marka munaaqashadeedii oo masaa-isha safarkee saddexda haddaan miaalina wuxuu leeyahay fahiya mabniyat calaa qaacidatin lishaaficiyi radia allaahu canhu oo ah min ana alasla alitmaam qaacido kalaa jirto wuxuu leeyahay shaafici uu leeyahay alaslu litmaam asalka qasriga iyo itmaamka waxaaba asala itmaama asal ah awel marka marka lagu leeyahay ninku hadduu shakiyo isagoo safarkii ku jiro nin muqiimou ku xirtay nin salaada ninkuu ku xirtay muqiim miya mase waa musaafir baa laga shakiyey shakigaas marka wa yaqiin buu zuuliyey ma la dhahaye yaqiintii waxaa looga tegay yaqiin kale asal kale looga tegay oo waa maxay oo waxaa weeyaan buu le alaslu litmaam asalku salaadu afarayba ahaayeen marka asalkaagii horeba iska qabso yaqiin baad yaqiin kale uga tagtay ee fil xaqiiqa shaki ugama tegin buu leeyahay calaa kullin marka halkaas isaga meelahaasuu ka taxliilinaa ninkii haysta marka meelahaasu ka raajaca wاlaslu fii miyaahina الطahaarة wاlardi wاhiyaabi اlxijaara wاlaslu asalka shayga asalka ah fii miyaahinaa biyaheenna aلطahaaratu weeyaan dahaaro inay daahir yihiin biyo meel ku jira haddii la arko asal waa daahir wاlardi walaslu asalka fi اlardi dhulkii wاhiyaabi dharkii walxijaarati dhagaxyada lagu istajoonayana sidoo kale weeyaan addahaaratu iyadana walaslu asal fii miyaahinaa biyaheenna waalardi dhulkii wahiyaabi dharkii walxijaarati dhagaxyadii addahaaratu weeyaan falmiyaahu kulluhaa biyaha dhammaantood bixaaruhaa wa anhaaruhaa wa aabaaruhaa wa cuyuunuhaa wa jamiicu maa taxtawi calayhi اlardu iyo wax walba dhulka uu ka koobmo min aturaabi ciid walaxjaari dhagax wasibaaqi gawaan warimaali bacaad walmacaadini macaadin walashjaari geedo ayb wa jamiici asnaafi lmalaabisi dharka noocyadiisa kala duwan kullihaa dhammaanteed daahiratuhu kulluhaa dhammaanteed daahiratuhu ayb wa jamiicu maa taxtawi calayhi اlardu min aلturaabi wاlaxjaari wاsibaaqi wاrimaali wاlmacaadini wاlashjaari wa jamiici asnaafi اlmalaabisi oo dhan jamiicaasoo dhan kulluhaa daahiratun xataa yutayaqana xataa yatayaqana qofka intuu ka hubsanayo zawaala aslihaa asalkeeda zuulitaankiisa muxuu ku zuulayaa biطuruu'i najaasati najaasa darinteeda calayhaa cala shayi shayga ay kusoo darisay biyihii dhagixii wixii la sheegayo markaa najaase ay kusoo darisay baa laga tegaa marka wاlaslu fi اlabdaaci wاlluxuumi wالnafsi wاlamwaali lilmacsuumi taxriimuhaa xataa yajii'a alxilu fafham hadaaka allahu maa yumallu wاlaslu asal ka asalka u ah fi labdaaci furuujta naagaha furuujtooda wاlluxuumi hilbihi wاnafsi nafti wاlamwaali maalkii nafti iyo maalkii daylilmacsuumi macsuumka u sugnaadeen asalku waa maxay taxriimuhaa weeyaan xaaraantinimadooda xataa yajii'a intuu ka yimaado alxilu taxliil ilaa uu ka yimaado fafham aniyahu fahm ayuha aalibu fahm hadaaka allahu allah ku hanuuniyo ayb maa shaygii fahm iyo la yeerinaya waxaan lagugu dul akrinayo lagu yeerinaya fahm buu ku ayb ashyaadii marka qaarkood wixii taxriim asal u ahaa halkan ka sheega marka wuxuu yidhi walaslu fi labdaaci furuujta marka asal waxaa ah taxriim walidaalika marka ijtihaadka ijtihaad haddii aan nas lagu xalaashanin farjigii ijtihaad iyo wax lamida haddii furuuj in lagu xalaaleeyo ma aha lagu xalaashadana ma aha ayb walidaalika ibn اlqayim aada u isticmaalaa meelo badanoo tanoo kale ah. haddaan nas jirin weliba masaaisha uu isticmaalayo waxaa ka mid a intaan hadda xusuuso karo masaladan oo muxallilka nikaaxu اlmuxallil ninkii naagtiisii waa furay saddex buu ku furay nin kale yaa guursaday waa soo heshiiyeen si uu ninkaas kale ugu xalaaleeyo caqadkii lagumaba sheeginba xalaalayn i midna masaladaas marka nikaaxaasi muxuu noqonaa saxiix miya mas waa faasid cinda shaaficiya iyagu waxay leeyihin nikaax annaga daahirkaan feerinayna qasadkaan shaqo kuma lihin nikaaxu waa ansaxayaa la caqadka lagu xusin waxaan nikaaxu waa ansaxayaa waa dembaabayaan laakiin wixii waxaas ka dambeeyey in badanoo culummada ka mida say u badan yihiin ibnu taymiyana bayaanu daliil calaa budlaani taxliilka kitaabkaasuu ku sheegayo shaafici xataa warkaas waa wuxuu leeyahay ma saas maaha ina in inuu ka sugnaaday shakiyuu gelina hataa marka waxay leeyihiin nuquul badan buu keenaa saxaabada oo nikaaxaas inuusan xalaal ahayn haddii marka mas'aladii saa layskugu qabto maxaa loo celinaa marka asalka in loo noqdo ninka naagtan inuu furay waa la hubaa maxaa farjigeeda uu xalaal ugu noqday ma laysku khilaafay waa laysku khilaafay soo maha marka waa in yaqiin un baa lagu asalkii marka waa taxriim alaslu fi اlardaac taxriim saas marka inuu ugu tagaa ma ma u banaano masaa masaaisha sidoo kale haddii marka ijtihaad iyo isqabtaan asalkan ayuhumaa yuqadam ijtihaadku dani qaali buu ku dhisan yahay asalkiina wuxuu ku dhisan yahay waya yaqiinuu ku dhisan yahay waa la jooga farjiga haddii laga shakiya xalaalmi amse maaha waa laga joogaa taxriimkiisaa xoog badan oo ninkan taxliilinaya nas sariix ah oo saxiixa laga rabaa marka inaan lagu fududaanin marka waxaa arkaya masaa laga yaabo inay yacnii nusuustu gumuud badan ay culammadu fahamkooda ku kala duwanaatay hadda nas kala bixinayo sariix ana uusan oolin yacni taasoo kale marka haddii wax furuuj ay ku tacalluqdo ha xalaaleynin iska ilaali adeen dad waxaa arkaya marka iskaga fududaadan masaa-isha marka aada loo weydiiyey qofka laba dalqad hal mar wax ku furay oo kale iyo ninka naagtiisiibuu wuxuu yidhi labaan kugu furay oo kale masaladaa marka laba furiddu na sariixa kuma soo aroorin nusuustiina waa isku hayaan culimadii hadhow marka waxaa imaanaysa yacnii eh, adalaaqu marataani maratan bacda maratin baa loo jeedaa iyo luqa iyo in laysla galo kuwan kale wax kale sheegaan kuwan kale ixtiyaadka in laga aado marka taasoo kale ixtiyaadka inkastoo la dhihi karo furiinku si kale haddii loo dhigana ninka naagta asal ahaan waa qabay yacnii tan kale qoladan kalena ay saas dhihi karta haddana furuujta waxay u baahan tahay taxafud fara badan iyo in aada laysaga fiiriyo aada laysaga ilaaliyo ayb marka wuxuu yidhi walaslu fi eh, walaslu fi labdaaci furuujtii waa kaas kaas isaga ayb qaacidadan marka furuujtu waxaa jirta meel ninku haddii uu qaryo yar oo naaga yar ay joogaan uu soo galo naagahaas mid maxaarimtiisa ka mida ah uusan aqooninna ay ku dhex jirto qarya fiiha nisaa-un maxsuuraatun ama magaalo maxsuuro oo yarba yaa dhowr ay dhowr naag joogtaa mid ka mida naagahaasa maxaarimtiisa mid ka mida ayaa ah maxaarimtiisii naag ka mida ayaa ku dhex jirta mana yaqaana miday tahay waa inuu iska guursanin meeshaas hadday maxsuuro tahay qaryadu ay yar tahay oo naaguhu ay aada u yaryihiin ama qaryaduba qaryo aada u yar ay tahay alimaamu nawowi iyo akar اlculamaa saasay dhahayaan asalkaana marka la weheshana alaslu fi labdaaci taxriim ayb laakiin qaryadu hadday weyn tahay oo magaalo weyn ay tahay cumuum اlbal waaa rafcu اlxaraj ah, darteeday u banaynaya oo ninkii waddankan oo kale maalan soomaaliya oo kale naag maxaarimtiisa ka mid ah ku dhex jirto mana yaqaana isaga haddii la yidhaha marka magaaladaa tagtaba kama guursan kartid meeshaa tagta maya xaraj badan baa ku jira taas ixtimaalkuna ixtimaal yar waay intii ay noqoto waa ixtimaal aada u yar waay laakiin tuulo yar markay tahay waxa joogaba konton naagood aysan dhammayn ama toban naagood oo kale ixtimaalku waa aada u qaalib u noqon karaa asalkaa marka laysaga qabsadaa hilibkuna saas oo kale walaslu fi labdaaci wاlluxuumi iyo hilbaha hilbuhu isagana waa asalkooda taxriim oo haddii lagu shakiyo hilibkan majuusi maa qalay mase muslim baa qalay yaa lagu shakiyey waa layska dhaafaa ila asal taxriim u ahaa haddii marka eh, laakiin taas laftirkeedu wuxuu ku dhaboobaa qaryadu markay qaryo yar tahay oo maxsuura ay tahay kutub saasay sheegaan iyo furuuc intaba laakiin magaaladu hadday weyn tahay oo kale qofku uu yidhaahda markaa yacni hilibkan waxaa ku jira mid qof majuusiya qalay lamana oga saa darteed marka hilib waxa yaallo waa in layska dhaafaa ma la dhihi kara sidaana tii haddoo kale ay la mid tahay laba naagaha iyo hilibkan iyo waxaan qaryo maxsuura ah baa lagu soo koobaa ama shay maxsuur ah ayb nimankan marka wax gaalaysiinayo mukafiriinta aada u isticmaala waxyaabahan waxaa laga yaabaa nusuustaas imaamunawowi iyo wa inay marka meeshaas ka keenaan hilibka haddii laga shakiyo asal waxaa a waxaan marka mushrig maa qala ma qalin waa laga shakisan yahay daahirkii oo nusuus ku xoog badanay ka tegayaan marka iyagana asalkaani haddii uu ka hor yimaado daahir oo mustanad ilaa nasin sharciyin daahirkii maxaa yeeley nebigu sal ll slam wuxuu leeyahay eh, man sallaa ilaa qiblatina waakala dabiixatana dad muslimiina meelay degan yihiin dabiixadoodii waxay gowracaan in laga taga maaha oo looga taga liajli yani lama oga wax sameeyey iyo waaan wax soo gowracay iyo wax lama yaqaan iyo in looga taga maaha oo nebigu waa ka xadiidkii macruufka ahay usa hadday laakiin meeshii nin majuusi ah iyo nin mush iyo nin muslimah ayaa hilib isaga dhex darmay labadii hilibood baa isaga kaa dhex galeen waa iskaga tegey markaa ila shay maxsuur ah waa kaasoo kale naam laakiin waxaan maxsuur ahayn oo bilaaddii islaamka oo asalka iyo daahirka labadaba ku ah yacni wax in la gowraco dadku ay islaam ay yacni muslimiin yihiin qaalib in shaki lagu diido oo la yidhaahdo waxaan waxba waa xaaraam la yidhaahdo waa kan diidaayana iska jaahil yahay ayb waxyaabaha ugu yaabka badan yani waxaa weeyaan nimankan wax fiqi yaqaana kuma jiro wax xadiid yaqaan ma leh wax tafsiir yaqaan ma leh ajhalu nnaas waa nimankan takfiirkan ayb kulligood caamo waaya la wada dhihi karaa kulligood biduuni istinaa ayb wax cilmi lagu yaqaano ama waxa soo akrisanaa la arkay iyo ma nacam ayb marka waxaan oo kale marka markaasay waxay ka hadlayaan waxaan masaa-ishan oo kale oo iyagu tatabuc iyo u baahan iyo wax in laga akriya iyo u baahan iska hawo wax ku dhisan wanafsi nafsadiina iyo walamwaali iyo maalyaalkii lilmacsuumi ninka macsuumkaa ah ou lahaana taxriimuhaa weeyaan asalku ayb oo lagu naf qof macsuuma uu leeyahay ama muslim ha ahaada ama gaal cahdi lala galay oo mucaahid ah naftiisu waa macsuuma mal inaan asalku saas wixii lagu banaysta waa in la keenan oo cad ayb xataa yejiya ilaa uu ka yimaado alxilu xalaalayn ilaa ay ka timaado taxliil fafham fahm hadaaka allahu allah ku hanuuniye mima yumallu waxaa la yeerinaya yacni ana alasla fi hadihi اlashyaa wuxuu ujeedaa ashyaadan asalkoodu ataxriimu waay xataa natayaqana ilaa aan ka yaqiinsano alxila faاlaslu fi اlabdaaci ataxriim furuujta asalkoodu waa taxriim walabdaacu wadu nisaa'i waa naagaha u tegidooda falaa yaxilu ilaa biyaqiini اlxilli ma xalaal noqonayo ilaa biyaqiini اlxilli xalaal la yaqiinsan yaqiinsanaanshadeeda maahani imaa binikaaxin saxiixin lagu yaqiinsado ow milki yamiinin ama milku yamiin saxiixa wakadalika aluxuumu hilbihiina waa sidaas alaslu fiiha taxriimu xataa yutayaqana alxillu intii laga xaqiiqsado xilli rasuulka markii loo keenay niman muslimiin ah oo islaamnimadooda cusub tahay oo hadda yacni gaalnimo hadda ka soo baxay oonan ogeyn bismi illaahi inay dhahayaan in kale ayaa hilba noo keeno reebaadiye ah waxba aan kala ogeyn see yeelnaa markaasuu yidhi fasamuu antum idinku bismi llahi dhaha cuno marka dad muslimiina waayo dadkan laakiin islaamnimadooda jahli fara badan ku jiraa bismi inaysan dhihin baa laga yaabaa taas waay marka midda nebigu uu yidhi saas yeela marka wax walboo laga shakiya maahan in ayb wلihada ida اجtamaca fi اdabiixati dabiixadu hadday ku kulmaan sababaani laba sabab ayb mubiixun sabab mubiixa wamuxarimun iyo sabab xarimayo gulliba taxriimu taxriimkaa la dabiixada haddii sabab mubiixa iyo sabab yani muxarima ay ku kulmaan sababka muxarimkaa la xoojina asalka ilaa kaas asalkiiba wataaye falaa yaxilu lmadbuuxu ma xalaal noqonayo shaygii la gowracay walmasiidu iyo midkii la ugaarsaday falow ramaahu hadduu gano ow dabaxahu ama uu gowraco biaalatin aalad masmuumatin sumaysan neefkan midi caadiya maa lagu gowracay mise mididii sun baa la mariyey oo neefkii suntiiba u dhintay <clears throat> yaa lagu kala shakiyey ayb aw ramaahu ama waa tuuray fawaqaca fi lmaai biyu ku dhacay biyihiibuu ku haftay miyuu ku haftay mase sidii kale u dhintaa lagu shakiyey ow wai'ahu shay-un shay baa ku joogsaday oo ku dhacay yaqtulu wax dilaya milahu eh, miluhu isagoo kale oo wax dilaayo haaliban sida badan falaa yaxilu ma xalaal noqonayo wakadalika alaslu asalka fi lmacsuumi qofka macsuumkaa huwa lmuslimu waa muslimka macsuumkee awilmucaahidu weeyaan midka cahdiga la galay muslimka oo ballan iyo cahdi iyo ku yimid asalku waxaa weeyaan taxriimu damihi dhiiggiisa xaaraantinimadiisa wa maalihi maalkiisa xaaraantinimadiisa wa cirdihi cirdigiisa xaaraantinimadiisa haddii awal uu gaal ahaayo gaalnimadu ay dhiiggiisa daadinaysay hadda yacni waxaa weeyaan waxaa yimid maanic awal sabab le haysatay maanic baa laakiin hadda yimid oo cahdigii baa maanic ah maanicu marka haddii uu joogo xukunku waa inuu maqnaado marka xukunkii dilka ah meesha waa ka baxa mar haddii maanicii meesha uu yimaado marka asbaabta iyo mawaanicda iyo mar walba xukun walba asbaabtiis iyo mawaanicdiis in laga ogaado waa daruuri haddii hal aayad ama hal xadiis lala boodo oo sabab ama sababka keliya un la fiiriyo maaniciina aan dhagaha laga furaysto waa iska waxay noqonaysaa fawdo iyo waxaan xaq ahayn shay aan xaq ahayn wax guula kama ratibmaan taxriimu damihi wa maalihi wa cirdihi waay falaa tubaaxu lama bannaynayo ilaa bixaqin xaq unbaa lagu bannaysana fa idaa zaala alaslu asalka hadduu zuulo muxuu ku zuulayaan imaa biriddati lmuslimi muslimkii baa diintii ka baxay diinka baxaasna marka waxaa weeyaan ilaa an tarow kufran bawaaxan wixii wax lagu bannaystaaba inuu noqdo kufri bawaax oo cad nacam oo qofkuna og ayb haddii marka shaygaba uusan ahayn marka shay xukunkaasba lehba shaygii baaba shay lagu gaalooba maba ahan ba un u haysato waxba ma ka soo waxba ma xalaaleynaya kaasoo kale ama shaygii waaba yahayba gaalnimo laakiin ruuxii gaalnimadii laguma xukumin ile farqi baa u dhaxeeya shaqsigu inuu gaalnimadii ku dhaco iyo inuu ku yacni kufrigii inuu sameeyo ficil ahaan ama qowl ahaan ama uu la yimaado iyo in kaafirnimadii lagu xukumo isaga loogu xukumo bitacyiin waa kala duwanaa karaan oo xukunkii sababkiioo joogo maaniciioo maqan darteed waa qofkaan in xukunka laga baajiyo waa dhacdaa ayb waxyaabahaasoo dhan marka waxaa weeyaan in laga fiiriyo nacam haddii wax mucayana ay yihiinna taas sideedana waxaanoo dhan marka ay cuquubaadka ka dhalanayaan shubahaadka waa laga ilaaliyaa hal shubha hadday soo gasho shubhada ictibaaray leedahay marka waa laga daynaa cuquubada ee ma la dhahayo ninkan intuu iska noqon lahaa nin gaal ahoo fakaday intuu noqon lahaa nin muslimoo la dilay ha iska noqdo qaanuunulghaabaad waay waxaas nacam wax fiicanna maaha nacam ayb cumar wuxuu leeyahay alkhaa waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray alkhaطأu fi اlcafwi khayru min alkhaطأi fi اlcuquubati khaa iyo yani cafiskoo lagu gafaa ka khayr badan in cuquubada lagu gafo ninkaan isaga looma jeedin iyo waa lagu qaldamay inta la dhehi lahaa war asagoo dembiilo aho fakadayaa ka fiican ayb islaamku sida ushaqeeya saas waa koleytaban ayb hazaalina macno noocaas oo kale u sheegay abu xamid alghazali kun gaal in nolosha loo daayaa ka khayr badan hal nin muslina in la gardarro lagu dila ayb marka wuxuu leeyahay faإida zaala اlaslu ima biriddati اlmuslimi muslimkii baa diintii ka baxay oo asalkii baa saa ku zuulay ayb aw zina اlmuxsani ama wuxuu ku zuulay asalkii isagoo naag qabo ayuu zinaystay oo isagoo waxaan ujeeda nikaax saxiixa soo maray aw qatli nafsin ama naf buu gooyey waa muslim hadda diinta kama bixin naf buu gooyey naftaa markuu gooyey isagana maxaa laga rabaa waa la dilaa marka qisaas dhiiggiisa waa bannaanaana markaas asalkii hore a joogaa ma la dhahayo markaas ayb iyadoo laftirkeeda marka tafriid in lagu sameeyo maahan taas xataa ayb ninkii wuxuu cismada siinaya hadduu ka baxo oo la xaqiiqsado kanna waxaa la yidhi man badla diinahu faqtuluuhu kanna waxaa la yidhi isaguna laa yaxilu dama mri'in muslimin ila bixdaa halaain annafsu binnafsi waayib wathayibu zani wa taariku almufaariqu liljamaca isagaas marka haddii la yidhaahdo maya haddii dhiiggiisa la galo asalkii muslim ahaa ninkan u ahaa jiray iyo waa la dembaabaya iyo haddii la yidhaha maya shubuhaadkana in layska ilaaliyo wixii shuruudii la helo mawaanicdii la waaye intaa markii la helo wayna dhici kartaa waana dhici jirtay taasoo kale inay dhacdeen qofkii waa la dilaa marka haddii la dilana ma la dhahayo marka ninkan macsuum u ahaa iyo ma la dhahayo tafriid in laga sameeyo maaha iyado laftirkeeda wakadalika idaa jana linsaan ayb oo wixii oo dhammaydadaa waxay ka dhigayaan shibi mustaxiil oo kaleba qof inuu diin ka baxo kale shibi mustaxiil oo kale ama mustaxiil in laga dhiga maaha wax suurtagal oo muxtamal noqon karo ayb ilaa qaar gaalnimada dhanba ay kusoo koobeen qalbiga bisnacan qofka hadduu afka ka sheega kelima kufri ah haddii ficil gaalnimo uu la yimaado oo sariix ah iyo waxay ka dhigeen marka ilaa qalbiga uu ka xalaashado ama uu qalbigiisa ka uu gaalnimada ka gooyo ama inuu gaal noqdo uu go-aansado jeer intaas la helo ma gaaloobayay leeyihiin taas iyadoo laftirkeeda khada bayin ah waynacam oo dhinaca kale cagsi dhinaca kale waynacam say kuwan uga ordaayeen ayay iyaguna dhinaca kale aadeen khayr lumuuri awsaatuhaa marka ayb oo marka riddadu markay culimmadu sheegayaan waxay yidhaahdaan ficil keligiisay ku imaan kartaa qowl keligiisay ku imaan kartaa ictiqaaday ku imaan kartaa keligiis maaha ictiqaad keligeed maaha ayb ya ah, waa arkamarkaas saasuu marka saddexdaas qaabba keligoodna waa ku imaan karaan iyagoo wada jiraanna waa ku imaan karaan ictiqaadka qofkana wax la ogaan kara maaha wax isagu keliya uuna u ogyahay rubamaa waxaa la arkaa hadalka daxaawi in qalad loo fahmo oo la yidhaahdo la dhaho maalan walaa nukafiru musliman bidenbin maa lam yastaxil lahu iyo nacam dembiga uu sheegayo waa dembi aan iskiis gaalnimo u ahayn way nacam ayb amaa dembigu hadduu sidiisa gaalnimo u yahay istixlaal ma loo shardiya nacam qalad buu ku dhegan yahay qofka saas marka u fasiro ayb oo rasuulkaoo la caayo maalan ilaahay oo la caayo diinta kitaabkii qur-aankii oo lagu kaadiyo ma loo fiirinayo qalbigiisa maxaa ku jiray kaadida musxafka lagu kor kaadiya ninkan horta ma xalaashaday mase ma xalaashanin cayda nebiga ma xalaashaday mase ma xalaashanin ma la dhahayo sanamba u sujuuday isagoo mukhtaar ahoo doortay oon la qasbinoo og ma la dhahayo qalbigiisa ma ku jiraa gaalnimada ma rabaa horta waxaas o dhan shaqo murjia waayayb musiibo marka waxaa haddii loo qaato caqiidatu ahli sunnati inay tahay ayb kutubtii caqiidadana ay ku qoran yihiin waxaas inaysan waaa ahaynmarka waxaa xaqiiq marka hadalkii hazaali uu yidhi shaygu haddii marka idaa tajaawaza shayu can xaddihi inqalaba ilaa diddihi kuwan marka radintooda haddii inta xad gudub lagu sameeyo didkoodii unbaa haddana la imaana nacam bidco iyaga kasoo horjeeda haddana soo daahiraysa kuwan marka takfiirka ku fududaanayo haddii lagu xadgudbo eh, raddigoodii waxaa imaanaya iyaduna marka in xagga kale loo tallaabo irjaa iyo lagu dhaco nacam umuurta markay sida yani selafku caqiidadoodu ay ahayd wasat in bayn alifraad watafriid laga ahaado wakadalika wuxuu yihi marka eh, ayb aw qatli nafsin aw naqdi aw naqdi mucaahidi ama mucaahidkii burintiisii alcahda uu buriyo sidaa haddii uu ku buro xalla qatluhu qatligiisu marka waa xalaal in la dilaa mucaahidkii wakadalika sidaadaasoo kale idaa jana linsaanu insaankii haddii uu jinaayeeyo jinaayatan jinaayo jinaayada oo tuujibu waajibinaysa qadca cudwin cudwi goyntiisa ow tuujibu ama waajibinaysa cuquubatan cuquubo ow maalan ama maal xalla minhu waxaa xaggiisa xalaal ka noqonayso biqadri maa yuqaabilu waxa yacni ku aadayo tilka aljinaaya jinaayadaa intii ku aadi kartaa xalaal ka noqonayso hore asal waxaa ahayd dhiiggiisa maalkiisa waa macsuum hadduu isagu jinaayo la imaado maali ah ama mid nafeed intii uu galay oo kale isagana ka bannaanaanaysa ayb biqadri dalika alxaqi sawaaءn waxaa isku mid a kaana daynu lilaahi daynta alla ha lahaado ow lilkhalqi ama ha lahaadaan ow nafa ayb aw nafaqatan lilaqaaribi ha noqoto wاlmamaaliki wاlbahaa'imi wاldayfi wanaxwihi nafaqo marti iyo bahaayim iyo xoolo iyo lagu lahaa ayuu baajiyey waxaa bannaan in laga qaato markan oo qadarkii uu biilka sii waayo xaaskiisii uu biilka siin waayo waxaa bannaan in laga qaado maalkiisa oo laga siiya marka wakadalika idaa qadaa cudwan hadduu gooyo ou saraqa ama ou xado yani maalan maal wanaxweeye wixii la mida ayb wakada ida stadaana hadduu wax deynsado waabal wafaa'a oofinti uu diido fa yuqadu min maalihi waxaa laga qaadayaa biqadri dalika alxaqi sawaaءn xajina kaana daynu lilaahi aw likhalqihi ayb aw nafaqatan ahaatayaa deynku lilaqaaribi wاlmamaaliki wاlbahaa'imi wاdayfi wanaxwihi